allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kulli xaal nacuudu billah min xaali ahli nnaar waxaynu ku jirnaa weli kitaabkeennii addurar asaniya fi siyar zakiya waxaynu ku jirnaa baabkii albucuuth wasaraaya waxaynu ka qaadaynaa toddoba boqol iyo soddon beydkii ahaa waana darsigii sagaaliyo tobnaad sheekhu wuxuu leeyahy raximah ullah ونفعنا الله بعلومه في الدارين فبعثه طفيلا الدوسية لذي الكفين صنما فهيا نارا له ومنشدا في ذلك يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك waxaynu ku jirnaa bucuustii iyo ciidamadii goosanka ahaa ee nebigu u dirayay hareeraha iyo dadka mushrikiinta ah iyo colalka soo wajahan laga horgeynayey ama dacwadda loo dirayey ama asnaamta lagu burburinayey gaar ahaan waxaynu ku jirnaa markii fatxu maka la furtay wixii ku xigay oo ah in aslaamtii la burburiyo kolasniy haddii asnaamta la burburiyey oo quluubtii dadkii aaminsanaa la burburiyey waxay u baahantay iyagiina xisiyan in loo burburiyo fa bachuhu ayaa xiga diridii uu diray tufaylan tufayl buu nebigu diray addawsiya tufaylkii ree dows ayaa wuxuu u diray lidilkafayni sanamka laydhaa dilkafayn sanaman waa sanam eh fahayaa ay fahaya'a wuxuu diyaariyey naaran buu diyaariyey lahu lisanami sanamkii dab buu u diyaarsaday wa munshidan wuxuu ku luuqaynayaa fii daalika markuu hawshaa ku jiray wuxuu ku luuqaynayaa yaa dalkafayni lastu min cubaadika miilaaduna aqdamu min miilaadika inii xashawtu nnaara fii fu'aadika ereyadaa tiraabta ah ayuutixdaa ayuu ku luuqaynaya wuxuu leeyahay yaa dalkafayni sanamka dalkafaynow lastu mayhi min cubaadika kuwa ku caabuda kuwa maanta ku caabuda haddaan beri ku caabudi jiray kaa xoroobay miilaadunaa dhalashaydayada ayaa aqdamu ka horraysay min miilaadika dhalashadaada annagaaba kaa weyne maxaanu ku innii anigu xashawtu naara dab ayaan ka buuxiyoon ku guray fii fu'aadika qalbigaaga iyo wadnahaaga dab baan ku guray sidaasaan dabeetana aan kugu burburinayaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidii casharkii shalay ku xusnay markii uu kacbada qabsaday oo ay noqotay caasimaddii tawxiidka iyadoo ahaan jirtay caasimaddii shirkiga ogaadayna inay carab qalbigoodii asnaamtii ay ka sii maydhmayso ayaa wuxuu damcay inuu asnaamtana burburiyo si aan wax dambe inuu iskaba raaciyo kol haddii qalbiguu ka sii sifaynayo inuu qaalabkana ka sifeeyo wuxuu u qaatay sanam kastoo la dirayo dadkii caabudi jiray qaar ka mida ah in loo diro gacantiina kusoo burburiya si ay u caddaato inay ka xoroobeen waayo ninku wuxuu ka haybadaysan jiray ee qalbigiisa ku weynaa wuu ka warwareegaya xalagaa isaguu dhaa mid kale ii dar aniga midaanan caabudi jirin aan soo burburiyo laakin kaygii iga daa haydirine oo dadka la isweydweydaariyo sidii mu samayn nabi wuxuu samaynayay walba wuxuu dirayey nin iyaga ka miduu lahaa soo burburi colka la socdaana qoladiisii bay u badan yihin tufayl ibnu camrin idawsi qabiilka la daws waxay caabudi jireen sanam la ydhaahdo dilkafayn laba calaacal leh laba calaacal buu leeyahy waa sanam iyagii qabaa'il kale ay caabudi jireen wuxuu raaciyey afartan nin oo fardoolaya afartan faras afar boqolna cafwan afar boqoloo faras bay wataan tufayl ibnu camar baa hogaaminaya waa shawaal kuwaanu shalay soo aragnay ramadaan bay ahayd isagu waa yar durugsanaa waa shawaal dabeetana markuu dhexda sii marayo ayuu qaatay qori dab leh ciidankiina wuxuu ku yidhi xaaba ii ururiya dabeetana xaabadii bay ururiyeen intuu xaabadii uu sidaa ugu tiirtiiriyey oo ilaa laabta uu kaga tiiriyey ayuu dabkiina qabadsiiyey dabeetana gabaygeeraa cajiibka u akhriya wuxuu idhi yaa dalkafayni innii anugu lastu min cubaadika war ninkan dalkafayn la yidhaha sanamka ee meesha ismaroorinayow ma anugu kuwa ku caabuda miilaadunaa aqdamu min miilaadika dhalashadayada ayaa ka horraysay dhalashadaada innii xashowtu naara fii fu'aadika saddex arrimood buu tilmaamayaa radsigaa yar iyo tixdaa yaruu tiriyey kow inuu xoroobay oo ilaahay ku xidhmay oo sanamkiiyo wixii la dul fadhihi jiray ee wax la moodi jiray in ilaahay ka badbaadiyeyoo ilaahay ku galladaysta ku manaystay buu tilmaamaya kow waa talabaade waxaan la caabudayaa inuu yahay wax la abuuray oo maalin la sameeyey markuu leeya miilaaduna aqdama min miilaadika anaa ka weyn way noqon kartaa waxaa kale noqon kartaa annagoo bini aadana ku abuurnayba ila ilaahay maxaa la rabay in isaguu abuuro marka ilaah la abuurayo qur waa siduu yidhi afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afala tadakaruun war mid la abuurayo iyo mid wax abuuraya ma laba laysbabardhigaaba waa maya marka wuxuu tusayaa isagii in la samaynayo in isagii la sameeyey asee haddana wax laga doonayo oo la baryayo oo la weynaynaya inay qalad tahay buu tusayaa waxaa kaluu tusayaa inii xashowtu naara fii fu'aadika inu daciif iyo waxba iska qaban karayn oo sanamkii wax la moodayey ninkaa dabka ku shidaya iskama qaban karo wir odhan kari maayo yur odhan kari maayo gacan taagi maayo qaylin maayo hadii la caabudo wax maayo hadii laga tago wax ku yeeli maayo saa ogeed baa qur-aanku inoo tilmaamay tusaale cajiiba yaa ayuha annaasu duriba mahalun faastamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu wain yaslubhum dubaabu shayan laa yastanqiduuhu min dacufa الطالب wlmatluub wmaa qadaru llaha xaqa qadrih rabbi wuxuu leeyahay dadow tusaalaa laydiin dhigaye saanuu dhugta oo dhuuxa oo fahma waxaana caabudaysaani duksi ma abuuri karaan wax ka weyn iska daaye duksi ma abuuri karaan hadday xataa guulaan oo isugu yimaadaan oo ay ku kulmaan oo khibradda iyo awoodda iyo maskaxda iyo muanka iyo muruqa isu geeyaan ma samayn karayaan taa ka kaalayba wain yaslubhum dubaabu shayan tanaa ka sii daran tuqsigu hadduu wax kala cararo tuqsi subagan la marmariyey malabkan la marmariyey hadduu tuqsigu ka dhuuqo qaar eryan karo odhan karna noo soo dhig maaha tuqsaa iska dhuuqaya iska daa wax kale cidda duqsi iska qaban weyday inaad adigu dugsato ood wax ka sugtaay waa mid subxaanalla wey markaa qadiyaddaasuu sheegay sidaa ogeed waa burburiyey nebigana waa ku soo celiyey riboodkii aad buu ugu farxay waan u duceeyey fabactuhu colkii uu saaray tufaylan tufayl uu saaray addowsiya lidilkafayni sanamka sanama waa saname fahayaa ay fahaya'a wuxuu diyaariyey naaran lahu dab wa munshidan wuxuu ku luuqaynayaa fii daalika markuu hawshaa ku jiray yaa dalkafayni waar sanamkii laba calaa callow lastumayhim min cubaadika kuwa ku caabuda miilaadunaa dhalashadeeda aniga dhalashadeeda iyo ciidanka ama annagoo bini ayaa akhdamu ka horreeyey min miilaadika innii anugu xashowtu waan ku guray annaara dab ku guray fii fu'aadika fu'aadka waa qalbiga wadnahaagaan ku guraye bal wax iska qabo fabacثu qaysin wahwa bnu sacdi ilaa sudaa'in umiruu biraddi lama ataa akhuu sudaa اltasama biqowmihi ataa bijamcin aslama fabacثu qaysin qays sacd bnu cubaada wahwa bnu sacad weeye ilaa sudaa'in baa loo diray umiruu waxa la amray biraddi ay birujuuci inay soo laabtaan goormaa la yidhi soo laabta lama ataa markuu yimi akhuu sudaa'in ree sudaa ninkii ugu weynaa odayga u ahaa markuu yimi oo iltasama uu qaatay biqowmihi qoomkiisa uu qaatay mas-uuliyaddeedii wuxuu la yimi bijamcin coldhan oo aslama islaamay waa bacigii kotonaad ciidankii kotonaad ee nebigu diraa waxa wata saxaabigii dhallinyarada ahaa qays ibnu sacad ibnu cubaada aynu shalay soo maraynay ee ciidanka dhan awrta u qalayay ee aabbihii ku qorayey ayaa wata ciidankaas may badnayn dhowr iyo labaatan nin bay ahaayeen markay baxeen oo maalin sii maqan yiin ayuunbaa waxa yimi suldaankii qoyska bani suda tuuri yaa rasuulallaahi waxaan maqlay ama yaa nebiyallaahi waxaan maqlay inaad reerkaygii ciidan ku saartay haa waa lagu saaray maxaa yeele cidi kama iman anigaa mas-uul ka ah iyagoo islaamaan kuu keenayaaye ciidanka bilah calayga iga soo celi deeta fardaa laga daba diray ciidanka waa la soo celiyey isna ballankii uu oofiyo nin subuu haaye reerihii buu u tegey diintiibuu u sharxay ballankuu soo qaadu sheegay iyana way islaameenoo iska daa islaam keliye macal hijro ay raaciyeen way soo hijroodeen iyagoo muhaajiriina ayuu keenay boqol iyo dhowr iyo soddon qoys buu keenay boqol iyo dhowr iyo soddon qoys oo soo hijrooday ayuu madiine keenay fabacu qaysin ciidanka qays wa huwa bni sacadi wa qays ibni sacade ilaa sudaain qabiilka sudaa laydhaa ayaa loo diray umiruu waxaa la amray biraddi soo celin ay birujuuci inay soo laabtaan goormay soo laabanayaan lamaa ataa markuu yimi akhuu sudaa'in qabiilka sudaa la yidhaahdo ninkii ka dhashay iltasama waa uu qaatay biqowmihi qoomkiisa ayuu qaatay ballankooda ataa waanu la yimi bijamcin buu la yimi aslama col dhan oo islaamay buu la yimi fabachuhu daxaakana alkilaabi liqowmihi wahum banuu kilaabi fabachuhu baa ku xiga waa kii koobiye kontonaad fabachuhu diridda uu diray daxaakan daxaak ibnu sufyaan alkilaabi liqowmihi qoomkiisu u diray wahum banuu kilaabin qabiilkii banuu kilaab ee dhowrka gooren soo aragnay ee xaggaa iyo degayey khaybar waqooyigeeda weeye banu kilaab qolooyin waxoogay dhib badan bay ahaayeen walo ay nebiga aad uga fogaayeen haddana halkaasaa dhibku ka soo gaadhayay mid afa iyo mid addinaba dhowr goorna ciidamaa lagu saaray marka nin odaya oo iyaga ka islaamay oo weli muddo islaam ahaa oo muhaajirna ah ayaa colka loo dhiibay waa sanadkii sagaalaad waa rabiiculawal ciidanka loo dhiibayna waa ciidan waxoogay badan laba boqol iyo ziyaado ah deeta waxa hi qoomkaaga u tago diinta u bandhig hadday ku aqbalaan alxamdulilaah haday ku aqbali waayaanna gal oo ciidanka geli wuu tegey reerkii dacwaddu u bandhigay waxay dan alle iyo daarad kama lihin wax alla waxaan ku fadhinaa ma jirto diintaad sheegaysa deetan dagaal buu ku qaaday aad bay u dagaalameen uu ka adkaado u muquuniyey deetana qaar badan oo maxaabiista uu ka keenay odayadoodii iyo ciidankoodiina cagahay wax ka dayeen fa bachuhu cuyaynata ilى tamiimi ajli ahdi اthaari id manacuu musadiqa arasuuli min ahdi ma umira biاlfuduuli fabachuhu baa ku xiga colkii cuyeynata cuyeyne la diray alfasaari cuyeynihii reer fasaar yaa loo diray ilaa tamiimin qabiilka bani tamiim ajla ahdi tha'ri shalaynu soo marray tan oo kale oo laamkii tacliilka ayaa la gooyey liajli ahdi tha'ri waxaa loo diray inuu aartii horay geysteen ka gooyo id sabab eh manacuu waxay diideen musadiqa arasuuli ninkii rasuulka sadaqadda u urinayay ayay u diideen min akhdi inuu qaado maa umira wixii la amray bilfuduuli ee dheeraada sekadu waa dheeraad xoolaha inta kaa dheeraadka ah inaad bixisaa waa sako yasiiru waa soconaya leylan habeen buu soconaya habeenkiibuu guuraynaya yakmunu nahaara maalintiina waa gabanaya sabaxahum wuxuu ku waabariistay subax hore oo faharabuu waa yaaceen furaaran iyagoo firdhanaya asara minhum wuxuu ka soo qabtay fowqa hamsiina konton qof wax ka badan qadiima cala anabiyi nebiga ayuu ula yimi bihim colkii kamaa culim sidii la ogaaday fa jaa'a waxaa yimi cashrun toban oday lilnabiyi nebiga minhum waxaa ka mid ah min ru'asaa'i qowmihim qowmkooda madaxdoodii toban ka mid ah ayaa yimi faqadamuu waxay iska hormariyeen cutaaridan ninka cutaarid la yidhaah oo khadaba khudbadeeyey uma kallama haddana hadloo codsaday radda lahum nebigu wuxuu u celiyey asraahum maxaabiistii iyo walmaqnama qaniimadiiba waa u celiyey wa nasalad waxaa soo degtay ina aladiina kuwa almunsalu oo lagu soo dejiyey fi lxujuraati suuratu xujuraat fiihim iyaga liyacqiluu si ay waxu fahmaan waa ta aayadaha qur-aanku ay ku soo degeen bacigana waa kii labiyo kontonaad cuyaynata bni xisnin alfasaari ayaa ciidanka wataa waa sanadkii sagaalaad sanadkii shanaadna maxaa u dhexeeya afar sannadood sanadkii shanaadna col kaluu watay oo nebiga iyo saxaabadu ku soo wajahayo dagaalkii khandaq reerkan iminka weerarayo ayuu watay oo nebigee diinta ayuu ku wajahnaa maantana waa islaamay col buu la xagga xaggaya gaaladu ku wada reer bani tamiim maxaa lagu haystaa reer bani tamiim markii hore way islaameen maalmo kadib uunbaa la yidhi waxa uu yimi musadiqu rasuul almusadiq musadiq iyo saacib oo laydhaa iyo caamil saddexdaba oo laydhaa waa qofka sadaqada soo ururiya sekada alcaamiliina calayha qur-aanku u yaqaano xadiiskuna wuxuu yaqaanaa asucaat jamcu saaci kuwa wareega soo ururiya ama musadiqiin kuwa sadaqada soo ururiya musadiqii baa u yimi keena sekadii way la xejeclaabeen gacantii xagga dama marsadeen waar waxa ma hayna ba yidhahde dabeetana waxaa la aan lahayni shaqayn maayo waa inaad soo bixisaan haddii kale waa ladigelaya saasaa ciidanka loogu diray waa sanadkii sagaalaad waa bishii muxaram ciidankunoo maba badna waa konton aan muhaajiriina ku jirin ansaarina ku jirin dhammaantood waa reer bani tamiim reer bani tamiim baa iyaga laisliqsiiyey iyagaa laysu diray ninka wataana waa odayaashoodii deetna maalintiina waaamaalintiina waa dhuumanayey habeenkiina waa guuro gelayay deetna markuu weerarayba cagahay wax ka dayeen wuxuu soo qabtay dhowr iyo konton uu soo qabtay oo koob iyo toban rag yihiin koob iyo laatanna dumar yihiin soddonna ay carruur yihiin ayuu soo qabtay marka taqriiban koob iyo laatan iyo koob iyo soddon waa saddex iyo soddon sooma iyo soddon waaba lixdan gow ah so waa koob iyo lixdan waa saddex iyo lixdan cafuun saddex iyo lixdan weeye fowqa alhamsiin nebigu u keenay koob iyo lixdanka iyo geel farabadan iyo adhi fara badan oo la tilmaamay inay adhigu kumaankun gaadhayaan afar kun iyo siyaado adhay ahaayeen geeluna dhowr boqol buu ahaa ayuu keenay dabeetana waxaa yimi odayaashii isba odayaashuu ku jiraye waxaa yimi aqrac ibnu xaabis iyo cutaarid ibnulxaajib iyo ninkii la jiray allahuma salli ala maxamed cabaas ibnu mirdaas iyo odayaal badan baa yimi oo oo niman aad u hadal badan ah, oo xagga kalena waa reermiyi kubku siigaala ah oo aan caqoon iyo cilmi kala lahayn oo aan qaabka garanayn deetna madiinay yimaadeen duhur bay yimaadeen duhur gadiidkii deetna maxay sameeyeen guriga nebiga gadaashiisa istaageen deetna halkaasay ka qeeliyeen yaa muxamed yaa muxamed ukhruj ilaynaa noo soo bax waa ka qur-aanku qorayee leh min waraa'i alxujuraati akharuhum laa yacqiluun walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakana khayran lahum marka culimadu waxay dhan isku dayeen waxay isku dareen kow xilli booqasho maba aha brotokolka ka lunsanba xilliga duhurka nin walbaaba godkiisaasu iskaga jiraayo xilli leesbooqda maaha waa kow waa marlabaadkee guriga wajahaddaa laga yimaadaaye dhabarka lama istaago iyagu buul iyo teendha yaqaaneen guri garan maayaan deetna xagga dambey ka istaageen waa ta labaad waa ta saddexaade nabiga magaciisa bay sheegayaan tilmaantiisii sheegi maayaan yaa rasuul allah yaa nebiy allah ma garanayaan yaa muxamed inagii soo maraynay laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa sida magac laysu magacdhabo nebiga hau magacdhabina iyo qaylada xaddaafka ah. qofka reer magaalkii wuu garanaya inta lagu maqlaayo kan kale laakiin wuxuu moodayaa ayadii laysu obotaynayey geelayaa la joogaay halkiibay u taagantahay isaga deetana intii buu ilaahay leeyahy ilaahay wuu tilmaamaya adugu nabigu waa u soo baxay casarkii casarkiina niman baryootan garanaya maaha asalba ninku markuu reer magaal noqdee baahi badan soo martaa u baryootamaay waa niman xoola leh deetana faan baabay bilaabeen faan ninkii waxa u hadlay waxa kacay gabyaagoodii cudaar ibnulxaajib waxbuu ka sii daayay reerkan iyo qiimahay leeyihin nebigu wuxuu ihi kac haabitow haabit ibnu qays baa kacay wuu jawaabay si qurux badan buu ugu jawaabay gabyaagoodii baa kacay naabiqaa la socda balaqna samaa juudan wamajdan wasu'dada wainaa lanarjuu fowqa dalika madhara gabadheer buu isna ka sii daayay xasaanoo istaag adna jawaab wasay yaabeen khadiibuhu akhdabu min khadiibina waryaa aftahankeenna cidlaa lagaga kacaya wa shaaciruhu ashcaru min shaacirina shaacirkeennana shaacirkiisaa ka cajiibsan maxaa doonaysaan buu idhi hadda wal waaye doodan iyo dhaadashadan iyo waxaan ka kaalayoo u soo dega maqsuudka maxaa doonaysaan waxaa waxaanu doonaynaa dadkiina laga hayay iyo xoolaha yagii deetee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu baari jiray qolo walba wuxuu ku oran jiray dad iyo dunyo kala doorta markaasay yidhaahdeen qoladani waxay yidhaahdeen dad iyo dunya ma kala maarmayaan labadaba waanu doonaynaa labadiiba nabigu waa u celiyay calayhi salaatu wasalaam iyana waa islaameen dabeetna waxay laabteen iyagoo dadkoodiina wata ee islaamayna dhacdadani waxay ahayd tusaale muslimiintoo dhan loo tusaaleeyey gaar ahaan abubakar sidiiqna cashar bay ahayd qoladan maxaa loogu duulay mancu zakaa bay sameeyeen xaq ilaahay bixiyey oo adigu aanad bixinin haddaad hor istaagto dembiilo weyn baati weliba haddaad bakhayshana haddaad bakhaysho xoog baa lagaaga qaadaya haddaad bakhaysho xoog baa lagaaga qaadaya laakiin haddaad dagaal ku darto ood hub diyaarsato iyada waxaan dagaal ahayn ma jiro bal waad ku gaaloobaysa haddaad dagaal diyaarsato saagood culimmadu waxay ku kala farqiyaan ninku hadduu sekada u diido bakhaylnimo keligii oo loo imanay arkeen xoogna waa lagaga qaadaya ama hadduu iyo ciidan diyaarsado markaa waanu gaaloobay waana la laynaya waana laga qaadaya abubakar sidiiq berigiisii markuu nebigu geeriyooday xadiiskan uu qaatay qisadan uu qaatayoo nebigu sow kumuu dagaalamin sow muu weerarin isna tiibuu qaatay maanicu sakaba ki cagta hadhowna muxuu oran jiray markay soo dhiibaan waxaa kala doorataan silman mukhziyan aw xarban mujliyan dagaal lagu qaxo oo laydin barabixiyo iyo dullinimo nabadgelyo dulli kala doorta sidan dagaal waanu naqaanaa lagu barabaxee waa maxay nabadgelyo dulli jiro waa inaad masaajka ka kacdaan oo tidhaahdaan dembi baanu gallay waanu gaaloonay waanu soo noqonay xooli waa bixinaynaa dadkii naga dhintayna naar bay gelayaan kuwii idinka idinka dhintayna jannay gelayaan weliba wuxuu ugu daray kuwii naga dhintayna inaad diyadooda magtooda ee ku dhintay cumar baa yidhi yaa khaliifata rasuulillaah taa dambuun ka daa kuway naga dhintay waa shuhado maguma baahnaa suli taas baan idinka daayey intii kala sameeya marka waxaad fahmaysaa sekadoo la bixiyaa inaanay meel sahlan xuquuqda masaakiintuna diintu waabay u dagaalamaysaa xuquuqda masaakiinta waa loo dagaalamayaa xoog baa loogu soo qaadaya loo baryi maayo miskiinka wax sii maba siinaya isagu allaa bixiyey markaa sekada inaad gudbiso aduu gudbin baad leedahay laakiin bixin ma lihid waayo allah qoondeeyey goorta la bixinayo iyo qadarka la bixinayo iyo cidda la siinayo intaba allaa go'aamiyey adigu ka soo saarid iyo guddoonsiin baad leedahay hawlaad bixinaysa maba aha ikhtiyaar baad moodaa imka la baryayo la leeyahay xoolaha soo bixiya oo ilaahay kaga yaaba soo siiya oo walaalaatiin waa wada noolaanaysaano waa la jilib salaaxaya waa la subasalaaxaya sax maa war iska soo bixi ilahay baa bixiye xoolaha ha ku gubin walihaada bay culimmadu yidhaahdaan sekadu inay kusii jirto xoolaha maaha sekadu xoolaha way gubtaa hadday kusii jirto waa dhaqso loo saaraa xataa dadkii aad siinaysa hadday meel gaaraa la dhigaa waa laga dhex saaraa waayo kudhex jirkeedaaba fabachuhu dirida uu nebigu diray cuyaanat alfasari ilaa tamiimi qabiilka tamiim laydhaa u diray ajla ahdi thari maxaa loo diray inay soo qaadaan aartii iyo dakanadii id manacuu maadaama ay joojiyeen musadiqan rasuuli rasuulka ninkiisa kada uu runayey min ahdi maa umira wixii la amray bay ka joojiyeen bilfuduuli dheeraad ahaan yasiiru waa soconaya leylan habeen yakmulu nahaara maalintiina waa asara minhum wuxuu ka qabtay fawqa hamsiina waxaanu ka dhignay eh, laba iyo lixdan soo kamaynaan dhigin saddex iyo lixdan may koob iyo iyo koob iyo anaa idin qalde waa labiiyo lixdan bay noqonaysa iyo soddon saasay noqonaysaa waaye qadima cala nabiyi bihim nebiga ayuu ula yimi kamaa culima sii loo oga fa minhum oo ka mid a nebiga u yimaadeen oo min ru'asaa'i qowmihim madaxdii tolkooda ah faqadamuu way horraysiiyeen cudaaridan ninka cudaarid ibnu xaajib layidhaa khadaba oo khudbadeeyey uma kallama waa hadlay radda lahum nebigu wuxuu u celiyey asraahum maxaabiistoodii iyo walmaqnama qaniimadiiba wa nasalad waxaa soo degtay in aladiina aayadda ah almunsalu ee lagu soo dejiyey fi lxujuraati fiihim iyagaa lagu soo dejiyey liyacqiluu si ay waxu gartaanoo xuquuqda nebiga ay u fahmaan fabacu qudbatin huwa bnu caamiri likhascamin bibishata fi safari fabacu qudbata ninka ladhaa qudbata ibnu caamir ayaa isna la diray likhascamin qabiilka khascam layidhaa baa loo diray oo bibishata meesha laydhaa biisha degan fii safarin bishii safar sanata tisciin an yashunnu lgaara inay ku qaadaan weerar fa facaluu sibay yeeleen wa waaqacuuhum way la heleen khiratan iyagoo dagan fa kahura alqatla layntii baa badatay wa saaqu nacama xoolana waa soo kaxaysteen maca nisaa'ihim dumarkiina waa ku soo dareen fakaana kaana maqhnama ayay ahayd waa bacsigii saddex kontonaad wuxuu dhacayaa bishii safar sanadkii sagaalaad qabiilku waa khascam khascam waa qabiilada fogfog ee ka fog madiina waxay degan yihiin waqooyi galbeed madiina waxaa looga socdaa baa la leeyahay taqriiban saddex habeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray dhowr iyo labaatan nin oo u wata ninkan khudbata ibnu caamir weerar bay ku qaadeen toban awrna way wataan oo u kala degayaan deetana nin bay qabteen ninkiibaa warbixinta siiyey reeruu halkay degan yihiin iyo siday u degan yihiin kiibaa u noqday salaad subax bay mireen oy galeen deetana waa ay firxadeen qaarna way ka laayeen dabeetana way ku soo rogaal celiyeen dagaal waxoogaya dhex maray haddana muslimiintaa guulaystay xoolahoodii adri badan iyo geel badan iyo dumarba waa ay soo qabteen iyagu laakiin wax wafdiyo dambe ma ay soo dirin fa bacthu khudbatin huwa bnu caamiri likhafcamin bibishatin fii safari meesha biisha la yidhaahdo ee ayaa loo diray sanata tiscin an yashunnuu waa inay fidiyaan ama kiciyaan alghaarata weerar fa facaluu sidii bay yeeleen wa waaqacuuhum waxay ku degeen khiratan iyagoo kadsoon fa kasura waxa batay alqatla dadkay laayeen wasaaqu nacama maca nisaa'ihim fa kaana maqnama qanimay ahayd fabnu mujasisin walismu calqama wabnu xudaafatin bibacsin yamama lilxubshi fi jasiiratin fi lbaxri faharabuu wa fiihi badwu amri fabnu mujasisin ninka la dhaha ibnu mujazis waa calqamah ibnu mujazis albudlaji wabnu xudaafatin iyo cabdullahi ibnu xudaafat asahmi bibacsin col baa loo diray yamama ay yamamuu ama yamamaa dheh labadoodu waxay u kaceen lilxubshi nimankaa xabasho laydhaa fii jasiiratin jasiira degan filbaxri badda ku taalla faharabuu way firxadeen wa fiihi iyada ayay ku sugnayd bad'u amri arrinkii inuu bilowdo ibnu xudaafa cabdillah ibnu xudaafa arrinkiisii baa bilowday liman uu amray kaana macahu la socday an yaqacuu fi naari dabka inay ku dhacaan suma manaca deetana waa diiday wa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maasixan mid kaftamaya fa ukhbira waa loo warramay bidaalika arrintaa annabiyu nebiga qaala nebigu wuxuu ihi munkira isagoo diidan wuxuu idhi laa tasmacuuha maqlina walaa tudiicuuhum ha adeecina fii macsiyatin ku adeecina bal daaka adeecidda lays adeecayaay filmacruufi waa samaha iyo wanaaggaa laysku adeecaa colkanna waa colkii afariyo kontonaad calqama ibnu mujazis almudlaji calqama ibnu mujazis almudlaji wuxuu ka soo jeedaa qabiil laydhaa bani mudlaj oo aynu ku soo maraynay suraaqata ibn malik ibnu jucshum almudlaji weliba jilib yaroo ka mid oo qiyaafada aad u yaqaan alqiyaafa qiyaafadu waa dirsooca dadka sidaa dadka u eega ee eh, hebel hebel baa ku dhala miyaa haa waan gartay dhagahaasaan gartay iyo sankaayar baan gartay iyo dadka sidaa waxu garta ayuu ka mid ahaa dabeetna waxaa jira salaatu wasalaam laba ninuu jecloo isdhalay waa usaama ibnu zayd iyo aabbihii zayd zayd ibnu xaarisa dad buu ugu caddaa dadka dadka ugu cad buu ahaa wuxuu guursaday ummu ayman barakat alxabshiya oo qof dumaroo madow ah inankeediina wuxuu noqday ragga ninka ugu madow buu noqday islaantii buu raacay deetana nuxnux baa meelaha maqli jirtayoo malaha mabuu dhalan iyo malaha meel kalu ka soo raacay iyo waxbuu maqmaqli jiray nebigu muu jeclaysan jirin maalintii dambe ayaa labadiis dhalay masaajka iska seexdeen go'na way huwadeen labadooda gobay wada huwadeen qaarka sarey huwadeen caguna way bannaan waa caga iyo caga laakiin ninki saasuu eego isagoo caddan iyo madow ma yaallaane waxbuu raacaya nebiguna waa maqlayaa deete wuxuu idhi inna haadihi alaqdaam bacduhaa min bacdin cagahaasi way isdhaleen cagahaasi way isdhaleenoo waa ay soo kala jeedaan nebigu wuu werwaray wuu farxay aad buu dhalaalay ciidanku waa badan yihiin taqriiban sagaashameeya lagu tilmaamaa qoladii way farxadeenoo dooyiyey waxbay goosteen halkiiba muddo deganaayeen soo noqodkii ayaa ninka ladhaa calqaba ibnu mujasis almudlaji colkiibu wuxuu ku yidhi waa ninkii dheeraynaya madiine hore u tegayow fasax koox sodomeeye ah ayaa dhi annagaa hore u tegayno degdegayno kooxdii buu amiir uga dhigay cabdulahi ibnu xudaafata sahmi cabdullahi ibnu xudaafata sahmi amiirkii guud maaha waa amiir yaro yaa magacaabay amiirkii baa sii magacaabay nin cayaar badanna wuu ahaa dadka la caabe eh dadka ku kaftamuu ahaa waryaadheen haa soo amiir laygama kiidnigin haa xaabo soo ururiya way ururiyeen way yartay badiya way badiyeen tuula way tuuleen dab qabadsiya say qabadsiiyeen intaa wuu qoslay iska gala buu gala soo amiirkii nin bayhi isku tuura dabka rag baa diyaargarooba dabcayna isku tuuraan qaarna xidha waryaadhehe waxaynu islaamayna u jihaadini soo dab iyo naar lagama cararayn haa war dab geli kaadiya kuwii qabteen adugu intaysa qabanayn buu dabkiina daciifay isnayntu iska qoslay buu idhi oo waad la kaftay murug baa moodaysa hadhow baa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi low dakhaluuha lamaa kharajuu canha hadday geli laayeen weligood kamay baxeen saasay ku naarmi laayeen inama taacatu fi lmacruuf wixii wanaagsan baa laysku raaca man amarakum bimacsiyati falaa tudiicuuh fainama taacatu fi lmacruuf war ninkii xumaanku u diraa ha ka yeelin buuri waxaa laysku yeelaa wanaaga amiir baa idiray ya imikana wuxuu ku amar baan qaadanaya amar baan qaatay anugu askari baan ahaayo amar baan qaatay haye hortee amarkaaga amarbaa ka weyn amarka ka weyni waa kee waa kii ilaahay iimaankaana ka lunsan amar baan qaatay waxaan aad ula yaabay ilaahay ha ka dhaafee ninna kormeeri jiray iskuuladii oo hablaha shaarka ka goyn jiray o jiray yaa idin yidhi shaarka soo xidho shaar baa u xijaaba hablihii shaar gacmadheeraa halkaas uga goyn jiray talshalma soo qaata hadalkeeda daa deetana beri dhoweyto oo laba kun iyo xoogaygiia ayaan halkan ku arkay waryaahe wixii aad berigii samayn jirtay maka ka toobad keente hadal cajiibigu yidhoo layaabloon ka naxay wuxuu idhi ana cabdun ma'muur addoon la dirayaano maanta hadii lay dirana walle waan samayn laha maanta haddii lay diro waa dowladdii tawraddii wey iskuulhin axmed guray marka hablaha qaar baa yar waxay qaadan jireen shalmad yar suuligaan ku xarayn jirnay maalmaha kormeerku imanayo suuliga ayay geli jireen intuu tegaayo maqas buu sidanaya halkaasuu kaga qabanaya wuxuu aaminsan yahay aniga waa lay diray marka cidii la diray buu ilaahay qabsanaya waa qalad qabsan maayee ma waalide miyaad waalan tahay madaabad baa tahay dameerka haddii la soo eriyo oo qof jiidho waa run dameerka la qabsan maayo ilaahay qabsan maayee yuu qabsanaya kii saarnabuu qabsanaya aduu haddaad daaba tahayna waa war kale haddaad bini tahayna ilaahay uu ku xisaabinaya subxaana fabnu mujasisin ibnu mujasis ninka laydhaa walismu magaciisuna calqama wabnu xudaafatin bibacsin col ayaa yamama yamamaa ay ula jeesteen lilxubshi meesha xubshi laydhaa lilxubshi niman xabasha a ah dheh fii jasiiratin filbaxri jasiirad badda ku taalla faharabuu dabeeta way firxadeen wa fiihi baduu amri bni xudaafa wa fiihi qisadan ayaa badu ay ku bilaabantay amri ibni xudaafa ibni xudaafa amarkuu amray liman kaana maca kuwii la socday an yaqacuu fi naari dabka inay ku dhacaan uma manacahu haddana uu ka joojiyey wa qaala wuxuu uhi kuntu maasixan waan kaftamayey fa ukhbira waa loo warramay bidalika nebiyu nebiga qaala wuxuu uhi munkaran isagoo diidaya laa tasmacuu ha maqlina ama waalid ha noqdo ama ninkii gabadha qabay ha noqdo ama sayid ha noqdo ama madax ha noqdo macsiyaha ku aqbalin bal daaka daacad iyo dheganuglaantu fi lmacruufi waa samaha iyo wanaagga bachu caliyin bacdahu liyahdima alfalsa bilfaai wa kana sanama litayin fashan naqaaratan cala xilati ali xaatimin xataa mala bachu caliyin cali baa la diray colkiisa bacdahu gadaasha mujazis liyahdima si uu dumiyo alfalsa sanamka fals la yidhaahdo bilfaai fa baa la ahriyaya qoloyn baa waxay akhriyeen hayn alhalsa laakiin waa fa wa kana sanaman sanam buu ahaa litayin qabiilka tay la yidhaahdo fashanna wuxuu ku kiciyey haaratan weerar calaa xilati aali xaatimin xaatim taayi xiladiisi alxilla iyo almaxilla waa isku mid wa xaafad degaankii weeye xataa mala ilaa ay soo buuxiyeen aydiyahum gacmahooda sabyan maxaabiis wa shaa'an adhi wa nacam iyo geel wakharaba waa burburiyey alfalsa jamiican dhammaantii wuu burburiyey wahanima wuxuu soo hanimaystay adraacahu duruucdii dagaalka oo alaaatan saddexa iyo wa mikhdama seefta laydhaa mikhdam macal yamaaniyi seefta yamaani laydhaa wa rasuubin iyo seefta rasuub laydhaa maqnaman saddexa soo hanimaystay wa qasama sabya maxaabiistii buu qaybiyey wa aala xaatimin xaatim ehelkiisiina casalahum gaar buu u saaray lisaaxibi almaraaximi kii naxariista u saaxiibka ahaa ee nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu u daayey qaamat lahu waxa u istaagtay safaanatu safana fasta'manad ammaan bay ka codsatay muxamedan nebi muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa xiina manna markuu ku galladaystuu sii daayey aslamad way islaamtay saafarat ishaama shaam bay u safartay ilaa cadiyin walaalkay cadiy ayay u safartay bishawriha tashigeeda ayuu jaa ila nabiy nebiga ugu yimi wadakara ibnu sacdin sheekhaydhaa ibnu sacd fi dabaqaad wuxuu ku sheegay ana almursala ninka lagu diray fi lbacthi colkani khaalidun inuu khaalid yahay kamaa qad naqala waa siduu wariyey colkani waxa weeye colkii shan iyo kontonaad waxa wata cali bn abi aalib ibn cabdilmualib radia allahu can khatanu nabiya abu turaab boqol iyo konton ansaar kaliya wey waxay ku socdaan meel la yidhahdo aja wa sulma laba buuroodoo waaweyn oo qabiil la yaab loo culusi degaan oo tay la yidhaahdo qabiilkaasi waxay caabudaan sanam la ydhaha alfals ninkana waxaa ka dhashay qabiilka nin qabiilkaba ka caansan oo xaatim attaa'i waa ninka carab ugu deeqsisanaa ee xikaayaad fara badanoo keyr caadiya ay kaga waramaan hadday caddiya tahay hadday cunno tahay hadday tahay ragnimo hadday geesinimo tahay waa ninkii odhan jiray amaawiya ina almaala haadin waraa'ixun wa baaqi minhu alaxaadiisu wadikru wuxuu odhan jiray amaawiya islaantiisa isagoo la hadlaya ina almaala haadin waraa'ixun maalku waanu yimaadaa waanu tagaa wa baaqin minhu alaxaadiisu wadikru war iyo sheekunbaa ka hadhee aniga kayga war ka reebayaa deetna saasuu bixin jiray mar kale wuxuu lahaa idaa kaana bacdu lmaali rabban liahlihi e fa inii bixamdi illaahi maalii mucabadu haddii xooluhu ragga qaar adoonsadeen oy leeyihiin aniga ilaahay mahadii xoolaha anaa leh afuubku biha alcaani kuwa la haystay maxaabiistaan ku furfurtaa kuwa goolmoon baan ka dhergiyaa kuwa maxaa la yidhaahdaa baahan baan ka siiya xaatimu taa'i carab oo dhan baa warkiisa isgaadhsiisayoo nin aad iyo aad u deeqsiya ayuu ahaa addoonkiisa ninka uu keena marti xor buu ahaa marka adoonku markuu doonayo xoroobo marti buu raadinaya banaanadu maraya deetna markuu marti soo helo wuu ogya inuu xoryi bal wuxuu samayn jiray ayga intuu saaro buur ayuu aygu ciya si loo soo eegto si loo soo eegto halkuu aygu ka ciyayo oo carabtu ayadaasi ka cisiin jireen halka inaguna koorta iyo saalada adhigii la eegan jiray halkan reeraa maray wallaahi martideenu waa dhowday iyaguna eygaasaa la dhegaysan jiray iyo dabka in meel sara lagu shido wuxuu dhalay inaan la yidhahdo cadi bni xaatim itaayi cadi bni xaatim nasraani buu noqday waan soo marnay in nebigu la doodayo hawlo badan dhacdadii baynu maanta haynaa cali bni abi taalib wuxuu weeraray ree guudtay oo dhan sanamkiina waa burburiyey meeshii xaatim utaayi ka soo jeedana si gaar u weeraray deetana cadi bni xaatim uu firdhaday shaam buu tegey inantoodii baa la qabtay safana bintu xaatim oo guri dambaysa dabeetana waxaa la soo kaxeeyey ciidankii iyo dhaqaalihii iyo maxaabiistii cali bn abi aalib nin caalimu ahaa faqiiha shantii khumuskii buu halkaa dhigay in yaroo gaaroo reerkan iyo qoyskanna gaar buu u saarayoo nebiga dhaqankiisa wuxuu ahaa ninka magaca leh ee maamuuska leh hadduu duloobo lama sii duleeyo ma la qaybin jirin dumarkooduna lama addoonsan jirin wuxuu odhan jiray akrimuu casiiza qawmin dalla waa nin sharaf lahaan jiroo dulloobay waar karaamada u soo celiyo marada ku astura deetana tii yaqaanayoo wixii xaatim ka soo jeeday muu qaybinin oo safana kow ka tahay iyo xoolihii intii kale u qaybiye madiinaa la yimi waxaa kaluu wataa saddex diric oo qaaliya oo xaatim daay lahaa iyo saddex seefood oo sanamku lahaa waxaan ku gaari doonaa markaynu marayno seefaha nebiga waa mikhdam iyo yamaani iyo rasuub saddexdiiba nebigaa qaatayoo isaga ayaa eh, hayay dabeetana maxaabiistuus nebigu soo maraa subaxii wuxuu jeegaraynayaa in wax loo lisa iyo siday wax u cunteeyeen iyo xaaladooda dabeetana gabadhiyo jilbaha ku fadhida oo hadal yar maagan ayuu cali dareemay dabeetana intuu u seeyeelaya buu idhi la hadal ila wuu garanaya nebigu inuu naxariis badan yahaye la hadal deetana gabadh waxay ahayd cajiib waxay tidhi haaba alwaafid wa maata alwaalid wa kaana sayida qowmihi yafuku alcaani wayacfu can iljaani wayaxfad aljaar wayaxmi addimaar wayudcimu aطacaam wayufshi asalaam wayuciinu cala nawaa'ib addahr waxay tidhi waalidkiina waa dhintay kii ergayn lahana waa maqan yahay aabbahayna wuxuu ahaa reerkooda u taliya wuxuu ahaa nin fura oo ka waxgaystay cafiya oo jaarka ilaaliya oo ehelka dumarka dhowra oo quudiya cunada oo salaanta celiya oo dadka baahan wax qabta tui man abuuka haadihi sifaat lmuminiin waa sifaatkii muminiinta taasiye abaha wayo say tiri xaatimu taayi suu yidhi ina abaaha kaana yuxibu makaarim alakhlaaq aabbaheed wuxuu jecla akhlaaqda wanaagsane u sii daayay buuhi kadib buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam u sii daaya markuu yidhi cali baa allah hadlo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa qof dumaraane maxaa raacayaa tati yaa rasuul allaahi horta waa islaamtay deetna awr buu siiyey wuxuu yidhi marka maryana waa siiyey dadaad aamino oo aad raaci karta markaad hesho isoo ogeysii maalin dambe wta waxay tiri qolooyin baan helay ehelkaygiiya oo shaam ku socda kuwii buu raaciyey walaalkeed bay ku socotaa reeriiba may tegin walaalkeed bay shaam ugu tagta cadiy ibnu xaatim waar yaahe caqligaagii ragnimada xaggee ka dhaceen waar ilow ilow tag maxamed haduu nabi yahayna dee nebi yaan lagaaga dhowaanin haduu boqor yahayna cadiy baa too kolley agtiisa qiimaad ku yeelanaysaaye kolleyba kolle u tag oo hadday tidhahdo islaam waxa laga naanaga tag kristaan buu ahaaye markaa qaab kale ugu dhigta waxay leedahay laba gooraba ku aqadi mayside u tag sidii buu ugu yimi waa inagii soo tilmaanay inuu markiiba ogaaday inaanu boqor ahayn wuxuu ka ogaaday masaajidka markuu ka dhaqaaqayba islaam baa halkaa la istaagto oo xoogan la taagneyd haddana oday baa qabto gacanta jiiday haddana addoon baa u sheekayso muddo saddexdaa wuxuu idhi war boqor maaha boqorrada sootii barotokoolka iyo kuyuugu taxnaa guriga markuu soo galayna barkin baaba dhex taalla gebiga halkii barkinna isagu yidhi fadhiiso tiiba ku fadhiistay marka qisada cajiibka ah cadiy sidii buu ku islaamay waana kii ilaahay ku akhriyay subxaana wa tacaala markuu aayaddan maqlay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah waa ma annagaa ka dhigannay rabbiyaal ee nebigu soo kuwa idin xalaaleeya xaaraanta ee yeeshaan xaaraantana xalaaleeya ka yeeshaan sudi waa run sudi waa taa la sheegaya bacu caliyin cali colkiisii bacdahu qolkaa ka dambeeyey liyahdima siduu u dumiyo alfalsa bilfaa'i baa la akhriyaya wa kaana sanama sanam buu litayin tayibaa iska lahaa fashanna wuxuu ku kiciyey haaratan weerar calaa xillati aali xaatim xaafaddii iyo degaankii ree xaatim xataa malaa ilaa ay buuxiyeen aydiyahum gacmahooda sabyan maxaabiis wa shaa'an adhi iyo wa nacam geel wakharaba waa burburiyey alfalsa jamiican gebi ahaantii wa hanim wuxuu ka khanimaystay adraacahu alaaatan saddex diruuc ou lahaa wa mikhdama iyo seefta mikhdam laydhaa macal yamaaniyi iyo seefta yamaani laydhaa iyo warasubin seefta laydhaa maqnaman iyagoo qaniimo ah wa qasama waa qaybyaa sabya wa aala xaatiminna casalam wuxuu u daayey lisaaxibi almaraaximi nebigii ilaahay naxariista ku manaystay ayuu u daayey qaamad lahu waxaa u kacday safaanatun safaana fasta'manad waxay ammaan ka codsatay muxamedan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa xiina manna markuu iska cafiyuu sii daayey aslamad waa islaamtay saafarat shaama shaam ayaa u dhaqaaqday ilaa cadiyin cadi bishawrihaa tashigay kula talisay buu jaa ila nabiy nebiga u yimi oo sidii ku islaamay wadakar ibnu sacdin ibnu sacad wuxuu sheegay ana almursala ka la diray fi lbachi ciidanka loo dhiibay khaalid inuu khaalid yahay kamaa nuqila laakiin waxaa ka xoog badan inuu ahaa cali bn abi aalib fabachuhu cukaashata bna muxsani thaaniyatan ila aljibaabi mawtini liqadafana aw bilaa aw cadira aw bayna kalbin wa bani fasaara fabacuu colkuu diray cukaashat ibni muxsin thaaniyatan mar labaad ila aljibaabi buu u diray mawtini waa meel liqadafana qadafaan ay degan tahay aw beli ama belii qabiilka laydhaa wa cadra iyo qabiilka cadra laydhaa aw bayna kalbin wa bani fasaara cukaasha ibnu muxsan waxaa loo dirayaa qadafaan kadafaan waa qabiilka guud aw bali ama qabiilka beli la yidhaahdo oo iyaguna agdega iyo qabiilka cadira la yidhaah iyo qabiilka la yidhaah kalab iyo bani fasaara bani fasaara sheekhu iskaga buuxiyey beytka ee bani fasaara waxay ka mid yihiin kadafaan oo cuyayna bn xusn alfasaari baa kamid ah saddexdaa qabiil ee kale afartaa dheh afartaa qabiil baa wada dega meesha laakiin kuwa lagu socdaa waa kuwe culamada taarikhu isku khilaafsan yihiinoo qol waxay leen waa kadafaan qol waxay leen waa beli qaar waxay leen waa cadra qaar waxay leen waa kalab afartaba way dhici kartaa laakiin ciidanka la diray baa yaroo waxay isugu khilaafsan yihiin hadduu colku wenyey afartaba waa lagu wajihila laakiin ciidan yaroo dhowr iyo labaatan nini dee jilib yar inay weeraraan mooyaane iyo raas meel degan oo weliba ay weerar habeennimo ku qaadaan mooyaane waxa weeyaan qabaa'il waaweyn iyo reero waaweyn uma badrheeri karaan colkaasi waa tegey markay meeshii gaadheenna mudday joogeen waxay arkeen inay qabaa'iladani diyaarsan yihiin oo aloosan yihiin deetana way ka soo laabteen wax weerarna may qaadin fa bacuu colka uu diray cukaashata bna muxsanin buu diray aaniyatan mar labaad ilaljibaabi meesha laydhaa buu u diray mawdinin liqadafaan waa meelay qadafaan degan tahay aw bali ama qabiilka beli laydhaa wa cadra kuwaasna ay la degan yihiin aw bayna kalabin wa bani fazara fa bachuhu colka uu diray diridda uu diray ilaa ukaydir duumati ukaydiru duuma duumat aljandal ukaydirkii haystay ibnalwaliidi buu u diray ina waliid khaalidan oo khaalida fi'a kooxu wa qaala wuxu uhi yaa khaalidu sawfa tajidhu waxaad heli wahwa yuriidu isagoo raba baqaran yasayada baqaran lo dibadeed yasayada u ugaadhsado fa ursilad waa la diray xagga alla laga diray baqaru waxshin farow ayaa la diray ama lo dibadeed xakat waxay ku xuqaysaa quruunahaa geesaheeday ku xuqaysaa xaa'idahu gidaarkiisa fi laylatin habeen nashadahu waxa kiciyey daaka warka yasiidu lbaqara lo'da lo gisidaah ayuu ugaadhsanayaa shadad calayhi waxaa weerar ku kicisay khayluhu fardihii khaalidoo fasta'sara waa u isdhiibay ajaara waxaa magangeliyey khaalidu khaalid uma saalaxahu waa la heshiiyey calaa raqiiqin addoommo wa duruucin iyo duruuc bir saalixa wanaagsan maca rimaaxin warma loo geeyey wa jimaalin awr loo geeyey wa raxala macahu waa soo raacay ila nebiga ayuu soo raacay bacdamaa fasal markii uu ka soo dhex baxay kabacdi ayuu xaggan soo raacay bacigani waa kii toddobiyo kontonaad waxa weeye markii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu joogay tabuuk waa sanadkii sagaalaad waana bishii rajab markuu nebigu tabuuk degay colkii uu ku socday ee roomaanka ahaa iyo carabtii xulafada la ahayd ay ka firxadeen ee ka yaaceen ayuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu dirayaa colal waxaa loo kala dirayaa jihooyinka afarta beenijuu kala diray afar nin ayuu khaalid u dhiibay wuxuu hi meesha yaree ukaydir ninka la ydhaa duumatil jandal haysta waa nin haysta magaalooyin dhowra oo dawlad yar ka dhistay oo halkaa taajka u saareeyo boqor yar ah ukaydir baa la ydhaahdaa deete wuxuuhi ninkaas aad u tegi weliba waxaad la kulmaysaa isagoo oo logisi ama bahashan lo'da biciidka bahalkaa la yidhaahdo isagoo oo ugaadhsanaya ayaad la kulmi doontaaye olow tag ninkana ugaadhaasu jeclaa lodaa loogisiga la ydhaahdo loodaasi wuxuu ka doonan jiray meel fog waa habeen cadda ah lodii ilaahay baa soo dirayoo way iska timi geedhkaabay geesaha ku xoqaysaa qolay gaadhka haba arkay way arkeen boqorkana waa garanaya deete way u tegeen bahashaad jeclaan jirtay ee fardaha u fuuli jirtay eed ilaa halkee tegi jirtay ayaa bartan ku xoqanaysa faraska iga gaadhsiiyo ka horeeya wuu kooraystay wuu ku dhacay isagoo bahasha eriyaya ayuunbuu afka uga soo galay colkii khaalid oo meel fadhiya dhab way qabteen deetana wuu isdhiibey markuu isdhiibayna khaalid baa magangeliyey wuxuu kula heshiiyey inuu bixiyo jizyo islaami maaye jizyaan bixinaya oo maxay noqonaysaa sanad walba sideed boqol oo qof oo adoon sideed boqol oo adoon sanad walba ha soo doono afar boqol oo duruucda birta ee dagaalka iyana ha soo doono afar boqoloo waran ha layga soo doono laba kun oo awr ha layga soo doono intaasaan sanad walba bixinayaa buuri sanad walba intaa inaad bixinayso inamari buuri kaale nebiga hortiisa ka qiro deetan wuu raacay nebigaa u tegey nebigu wuxuu u bandhigay islaamnimadii wuu diiday laakiin waxay ku heshiiyeen inuu jizyadaa bixiyo sidiibaa dhiiggiisii lagu daayey iyo dhiigga walaalkii oo ku-xigeen u ahaa warqadna loogu qoray ilaa nebigu ka dhimanayay ammaankii bay ku daaqayeen oo iskaga noolaayeen fa bachuhu diriddii uu diray ilaa uu kay diri duumatin duuma ku noolaa ibn alwaliidi buu u diray khaalidin khaalid buu u diray fii fi'atin ay maca fi'a fi'adaas wey wa qaala wuxu uhi yaa khaalidu khaalidow sawfa tajidhu mar dambaad heli wahwa isagoo yuriidu raba baqaran lo dibadeed oo yosayada uu ugaadhsado fa ursilad waa la soo diray xagga alle baqaru waxshin lo dibadeed xakkad quruunaha geesa ayay ku xuqaysaa xaa'idahu gidaarkiisii fii leylatin habeen weliba habeen cadda ah nashadahu waxaa firfircooni geliyey daaka warkaasoo yasiidu lbaqara lod ayuu ugaadhsanaya shadad calayhi waxaa ku kicisay khayruhu fardihi khaalid oo fastaasara isna waa isdhiibay ajaarahu khaalidu khaalid baa magan geliyey suma intaa ka gadaalna saalaxahu waa la heshiiyey intaynu sheegnuu kula heshiiyey calaa raqiiqin addoommo fara badan wa duruucin iyo duruuc saalixa wanaagsan maca rimaaxin warmo fara badan iyo wa jimaalin awr waraxala macahu waa la guuray ila nebiyi xagga nebigu uula dhaqaaqay bacdamaa fasal markuu intii bixiyey ka bacdi fa bacuhu aydan ilaa cabdilmadaan aw libanilxaarisi naxwa najraan ataahumu fa aslamuu wa aqbaluu macahu ila alnabiyi xataa wasaluu fabachuhu diriduu nebigu diray hu khaalida ayda lagu noqoye ilaa cabdilmadaan aw libani lxaaris naxwa najraan reer bani xaaris oo najraan ku dhow ataahum waa u yimi fa aslamuu way islaameen wa aqbaluu macahu waa ay soo raaceen ila nebiyi nebigay u soo raaceen xataa wasaluu labada reerba cabdilmadaan iyo banilxaaris ibnu kacab meesha waa wada degaan markaa labada kuu ku socday culimmada taarikh cabdilmadaan waxaa la ydhahaa jilib yar oo aad iyo aad u dagaalyahana oo dumarkoodana la jecel yahay oo la ydhaahdo najaaba ubadkay dhalaan baa fiicnaada ayay ahaayeen oo loo soo doontaba guurka waa kuu ka gebayay u lahaa wuxuu idhi walow annii buliitu bihaashimiyin kha'uulatuhu bani cabdilmadaani lahana calaya maa alqa walakin tacaaluu fanduruu biman ibtalani nin baa show lagu salliday midaan la gireed ahayn markaasaa wuxuu idhi nin reer bani haashima oo abtiyaaladiinna yihiin reer bani cabdimanaan haddii laygu sallidi lahaa wuxuunbay ahaan layde balka laygu sallido eega buu leey een meel aan ka maro aan la ahay marka bani cabdilmadaan waxay ahayd niman noocaasa caqligiina uu ku soo baxayoo khaalid markuu yimi odayaalunbay ku soo raaceen dagaalba ma dhicin nebiga uu yimaadee waa wada islaameen xoolahoodii iyo naftoodiiba way ammaangeliyeen fabacuhu diridii khaalid la diray aydan lagu noqoye ilaa cabdilmadaan aw libani lxaaris naxwa najraan xaggaayo najraan bay degan yihin najraan waa magaaladan koonfurta sacuudiga ku taalla ee ilaa maanta jirta ataahumu waa u tegey fa aslamuu way islaameen wa aqbaluu macahu way la soo qaabileen ila nebiyi nebiga xataa wasaluu ilaahay soo gaadheen madiina bachu caliyin bacdahu ila alyaman wahiya bilaadu midxajin fafaraqan asxaabahu jaa'uuhu biاnnisaa'i wa wuldihim wa nacamin wa shaa'i bacثu caliyin cali baa la diray bacdahu gadaashi ila lyaman wa hiya bilaadu midxajin qabiilka midxaj layidhah waa halkay degan yihiin fafaraqan ay fafaraqa nuunkaa wuxuu iskaga daray beydkuu ku buuxiyey fafaraqa waa kala diray asxaabahu asxaabtiisii buu kala diray jaa'uuhu waxay ula yimaadeen binnisaa'i dumarro maxaabiisa wa wuldihim iyo carruurtoodii wa nacamin iyo geel wa shaayn iyo adhi uma dacaahum waa u baaqay islaamnimuu ugu baaqaya lam yujiibuu may ajiibin faqatala minhu waxa uu ka dilay rijaalan rag naxwa cishriina rajul ilaa labaatana fanhasamuu way jabeen fa kafa waa ka joogsaday uma id markaa daca waa u yeedhay aaniyatan mar labaad buu diinta ugu yeedhay ajaaba waxa aqbalay bacdun badh musrican degdeg fa aslamuu way islaameen wa jamaca waa jamciyey alghanaa'ima haniimadii khamasahaa lilaahi uma qasama waa qaybiyey cali bn abi aalib baa loo diray bilaaduulyaman yaman oo dhan maaha waa inta xaggan ugu soo xigta koonfureed mid xaj baa deganayd nebigu wuxu uhi imdi walaa taltafit walaa tuqaatilum xataa yuqaatiluuk saddex boqol oo fardoolay ay ahaayeen saddexdoodii boqol wuxuu yidhi socda oo ilaa aad dhulkaa gaadhaysaan waana ciidankii koowaad ee yeman gaadha ee muslimiini leedahay cali baa watay cali bn abi aalib radia allaahu canhu waa arday najiib ah oo si fiican wax loo baray dacwaddana si u bandhiga markuu meeshii degay ayuu kala diray horta colalkiisii kooxu meel buu u diray dabeetana dumar iyo caruur iyo xoolaba soo ururiyeen wuxuu u jeedaynaa inay raggu soo ururaan ila marka hore laga firxadee ciidankii dumarkoodiiyo caruurtooda la qaatay oo ka tuurayaa yimi dabeetana markay halkaasoo istaagay inay safteen ayuu diinta u bandhigay diyaar ma nihin bay yidhi inaanu islaamno dabeetana way ishaleeleen way ka gacanadkaadeen way laayeen ilaa labaatan nin markay ka dileen ay ka joojiyeen deetaba haddana diintiiba u bandhigeen mar labaad mar labaadkiibaa koox dhan islaamtay kooxdii siduu dhiirigeliyo ayuu yidhi kala soo baxa dumarkiinni iyo carruurtiinni kala soo baxa iyo xoolihiinni way la soo baxeen kooxdii kalena sidii bay ku firxadeen kuwii iman waayey ee islaami waayey dumarkoodii iyo carruurtoodii wuu markuu khumuskii saaray ayuu qaybiyey beri dambe ay nabiga madiine ugu manayaan oon waxba ka noolayn marka waa tale maraad gaari weydo iyo maraad garan weydo marka marna way garan waayeen marna way gaari waayeen marka cali bn abi aalib markuu ciidankaa qaybiyey markuu ciidankaa qaybiyey ee qaniimadii uu qaybsaday ayuu soo dhaqaajiyey toos buu maka u yimi dabeetana wuxuu soo xidhay xaj waa markuu nabigu joogo maka xajatulwadaac deetana wuxuu yidhi maxaad xidhatay wuxuu yidhi waxaan soo xidhay waxaad xidhatay waxaa la yidhaha alxaju almucallaq ama anniyat almucallaqa hebel wuxuu xidhay baan xidhay waa lagu ogolyahay cali sidii buu yeelay nebigo waxaad xidhatunbaa xidhayoo deetana waxaan xidhay ayaad ila xidhanaysaa buu ku yidhi bacu caliyin cali ciidankiisii bacdahu gadaashii la diray ila alyaman wahiya bilaadu midxajin fafaraqan ay fafaraqa wuxuu ku kala diray asxaabuhu colkiisii jaa'uuhu waxay ula yimaadeen binnisaa'i dumar wa wuldihim iyo dhallaankoodii wa nacamin iyo geel iyo washayn adhi suma dacaahum waa u yeedhay lam yujiibuu may aqbalin faqatala minhu wuxuu ka laayay rijaalan naxwa cishriina rajul labaataneeye ah fanhasamuu way jabeen fa kafa waa ka joogsaday suma iddacaa markaasuu haddana u yeedhay aaniyatan mar labaad ajaaba waxaa ajiibay bacdun badh musrican degdeg u ajiibay oo fa aslamuu way islaameen wa jamaca wuxuu jamciyey alghanaa'ima qaniimadiibuu jamciyey khamasahaa wuu takhmiisiyey lilaahi ay liwajhillaahi buu u taqsiimiyey takhmiisiyey uma qasama shan baa loo qaybinayaa qayb baa meel gaara la dhigayaa afarta kalena culweynihii baa loo qaybinayaa lilfarisi sahmaani wa lilraajili sahmu waaxid bacu bani cabsin wa kanuu wafadu lahu ilaa ciiri qurayshin fahuduu aakhiru man bacaثahu usaamة liأhli umna lam yarib maqaamة xatى qada الnabiyu qabla safari rudda usaamaةu bijamci caskari bacaثahu صidiiqu xatى azhaqa qaatila زaydi wasaba waxaraqa bacu bani cabsin nebigu wuxuu diray banuu cabas wa kaanuu waxay ahaayeen wafaduu qaar u soo wafdiyey lahu linabiy nebiga u soo wafdiyeen ilaa ciiri qurayshin safar quraysheed fahuduu waxa lagu hanuuniyey aakhiru man ciddii ugu dambaysay ee bacasahu uu diro usaama liahli ubna lam yarim kamuu dhaqaaqin maqaamahu bartiisii kamuu dhaqaaqin xataa qado nabiyu ilaa nebiga geeriyooday halkii kamuu dhaqaaqin qabla safari rudda waa la celiyey usaamatu usaama bijamcin caskari bijamci caskari ciidankiisii oo dhammaystiran bartii baa lagu celiyey bacasahu waxaa diray asidiiqu baa diray xataa ashaqa ilaa uu isdhaafiyey nafta dhaafiyuu dilay qaatila zaydin ninkii aabbihii dilay zayd wasaba waa uu soo qafaashay waxaraqa waanu soo gubay hantidoodii sheekhu wuxuu isku darayaa niman wufuud ahaayoo sagaal ahaa iyo ciidankii la diree layidhahdo bacthu usama labadii labadiibuu garhkaisu geliyey wuxuu garhkaisugu gelinayaana nimankani waxay ahaayeen wafdi wufuudda qabaa'ilka ka socda ee nebiga la baayactamaya islaamayana colalka laguma dari jirin oo dee imku baabay soo islaameen ciidan lama raacin jirin ilaa ay diinta fahmaan muddo joogaan tarbiyada qaataan laakiin markan may dhicine sagaal ninoo reer bani cabasa ayaa yimi way islaameen nabiga la baactameen haddana toos buu colu raaciyo yidhi colkaa raaca markaa qabiilka bani cabas ayaa lagu daray usama ibnu sayd waxaynu soo marnay qaswadii la odhan jiray mu'ta waa kuwii saddex ku shahiiday hogaamiyadu wuxuu ahaa zayd ibnu xaarisa ka ku xigana wuxuu ahaa jacfar ibnu abi aalib saxaabiga saddexaadna cabdullah ibnu rawaxa saddexda waa tii halkaa lagu dilay ay ku shahiideen colkii waa ki dagaal adag qabsaday saddex kun oo nin bay ahaayeen laba boqoloo kun bay la dagaalamayeen deetana dibbay uga soo gurteenoo waa kii khaalid dibugurasho xeel dagaal sameeyey nebigu wuxuu ku taamayey inuu nimankaa soo edbiyo dagaalkii tabuuq buu ku qaaday tabuuqna way kala firxadeen mar saddexaad buu dabca inuu gacan u celiyo markiiba wuxuu diyaariyey usama ibnu zayd usaame wuxuu u dhibay colbe weyn oo ballaadhan yaa ka mid ah cumar ibnu khadaab oo wiilka yare dhallinyarada ah ayaa hogaaminaya ciidan cumar ku jiro markaa rag baa waxoogay qumcuqumculeeyo yidhi dee meeshiina way fogtahay tahay culkuna waa culus yahay inankuna waa yaryahay inankuna waa yaryahay waxoogay buu nebigu maqlo wuxuu yidhi wuxuu yidhi haddaa hadashaan faqad takalamtum fii imaarati aabihi min qablu haddaa ka hadashaan isaga aabbihiiba waa idinkii berigii ka hadlay in kaana khaliiqan lilimaara wa ina abaahu lakaana khaliiqan lilimaara walle ka yarna waa u qalmaa imaarada aabbihina waa u qalmay iska daa ciidan loo dhiibee muslimiintao dhan inuu maamulo ayuuba xaqu leeyihi marka usaamat ibnu zayd iyo zayd aynu sheegaynay colka waxaa lagu yidhi dhaqaaqoo waxaad tegaysaa halkii mu'ta ee aabahaya ku shahiideen labadii saxaabiye kale nimankii waxyeelladaa geystay soo edbiya dagaalkana halkaa ku qaada islaamnimadana nimankaa u baaqa kadibna hadday idin dagaal ku qaada colkii oo diyaargaroobaya oo degan meel la ydhahdo alfuruc oo madiine waxoogay bannaanka ka xigta oo halkaa isku urursanaya ayuu nebigu bukooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xanuunku u dhiman doono ayuu xanuunsaday usama nin aad u caqli badan buu ahaa wuxuu yidhi nebigii ilaahay oo bukaa oo dhan alla dhan uu xaaladiisu u dhici doonto aanan garanayn bixi maayo inta xaaladda nebigu dhan u dhacayso halkaasaan deganaanaya madiinana ku soo noqon maayo haddaan madiine ku soo noqdo dee waxaa noqday qof niyadii bedelay oo madiine iska degay halkaasay deganaa ciidan saddex iyo toban maalmood oo nebigu bukay halkiibuu deganaa ilaa nebiga geeriyooday markii nebigu geeriyooday waa tii carab isla dayaantay ee diinta ka noqdeen ee qaar nebinimo sheegteen ee qaar sakada diideen arrintu waa tii qasantay saxaabo waaweyn ba waxay dhahday abubakarow marka colkan la diyaarinayay dee xaaladii nabadnay bay ahayd oo meel fog baa la tiigsanay maxaynu tiigsanaa hareerihii madiina ayaaba diintii ka baxaye war colkan kama maaranee haynaga dirin abubakarna muxuu lahaa tarbiyad buu qaatay jaacad buu ka soo baxay itibaac buu yaqaanaa in dariiq loo jexo dariiqaas inuu raaco inamaa ana muttabic walastu bimubtadic qaacidadu wax ku maamulaya saasay ahayd dariiq baan hayaa anigu ma leexleexanayo bal hadii wallaahi colku ina helayaan oo aniga iska daaya dumarka nebiga cagahooda jiidjiidayaan madiina calan nebigu xidhay iyo colow aloosay kala diri maayo waan dirayaa colkii uu ku adkaysta deetana siduu ku diray colkii uu saamaa sibay ku baxeen waxabay noqotay faa'iido weyn oo wax loo dhiga aan lahayn qolooyin maagan inay gaaloobaan oo sheekadii maqlay diintiina nebigiina waa dhintay waa lagu kala yaacay oo qaarkood ay aaminsan yihiin hadduu nebi yahay muxuu ka dhimanayey qaar baa halkaa marka horeba nebi baanu ahayn waa in mabu dhinteenba ree maka ka mid ree maka waxay u xaamxaamanayeen inay gaaloobaan deetna waxaa kacaynanaya suhayl ibn camar oo aad iyo aad u aftahana oo nebigunoo sii sheegay ninkii suaal su weydiiyey ree makow su-aalaadi weydiiyo saynaan jawaab nebi maxamed misaga adduunka ugu horreeyey nebi mise waa laga horreeyey se waa laga horreeyey intee ka horreysay in badan maye se aamuseen dee siday u dhintay bu u dhintay markii bay amuseen war dad baa ugu dambayseen islaamnimadee gaalnimadana ah ugu horraynina buu yidhi adkaysoo diintiinna haysta reemanka ninka lagu guntiyey ee ilaahay dabageliska ugu xidhay suhayl buu ahaa qolooyin badanoo doonay inay gaaloobaan unbaa colkan arka dhowrka kuna saddex kunoo nina hore colkana waa ayo waa muslimiin maxaa loo laha way daciifeen islaamnimadii iskaga deganaada halkiina way tageen nimankii weerar ku qaadeen qaatila abiihi kii aabbihii dilana wuu helay kurtu ka jaray dagaal kalebama dhicin qof kalena lama dilinba iyagina waba lagama layn kuna waba lagama layn iyagoo guulaystay soo noqdeen dhul badanna waa ka gubay oo ay leeyihiin bacthu bani cabsin bani cabas baa la diray wa kaanuu waxay ahayn wafaduuq aan u lahu linabiyi nabiga ila ceyri qurayshin fahuduu waxa lagu hanuuniyey aakhiru man ciddii ugu dambaysay bacaahu uu diray usaama liahli ubna lam yarim kamuu dhaqaaqin maqaamahu halku deganaa xataa qada nabiyu ilaa uu nebigu geeriyooday qabla safari intaanu safrinba hurda waa la celiyey usaamatu bijamcin caskara colkiisii o dhan waxa lagu celiyey halkay deganaayeen ee xerada u ahayd bacasahu sidiiqu baa diray xataa ashaqa ilaa uu dilay qaatila saydinkiisay dilay wasabaa maxaabiis buu soo qabtay waxaraqa intaa waxaa inoogu dhammaaday bucuustii iyo saraayaadkii sheekhu yihi wakhtalafuu waxay isku qabteen culimmada siiradu fii caddihaa tirada ciidamada nebigu diray ayay isku qabteen siday ghasawaadka isugu qabteen fal akharu culimmada badankoodu can qadri maa cadadtu intaan tiriyey minhaa intaan tiriyey qasaruu way ka gaabiyeen lixdan baan idiin sheegay culimo badani lixdan way ka yareeyeen waynagii qadinay toddobiyo afartan iyo siddeed iyo afartan ayay u badan yihin walibni nasrin sheekha laydhaa ibnu nasri ibnu nasri caalimin jaliilin waa caalim weyne qaala wuxuu bal fowqa sabciina maya todobaatan baabay ka badan yihiin wa fi likliili ikliilka uu leeyahay xaakim ana albucuuha colalka la dirayay cadduhaa tiradoodu fowqa almi'a boqolkay ka badan yihiin walam ajid ma helin daa warkan boqolka sheegaya lisiwaahu cidaan isaga ahaynoo ibtada'ah bilowday sheekhu wuxuu ku soo gebagabeeyey bucuusta iyo saraayaadka culimmadu waa maandhaafeen halkay u badan yihiin waa toddobiyo afartan siddeed iyo aniguna meel dhexaan taaganayo lixdan baan idiin sheegay sheekha la ydhaa ibnu nasri toddobaatanka ayuu kormariyey sheekha la ydhaa alxaakim abuu cabdilaahi ibnu bayic caalimkii weynaa jaliilka ahaana boqolkaabuu dhaafiyey wakhtalafuu waxay isku qabteen fii caddiha falaktaru can qadri maa intii cadadtu aan tiriyey oo minhaa ka mida qasaruu way ka gaabiyeen lixdankayga cidima gaadhsiin buu yidhi walibni nasrin caalimin jaliilin ibnu nasrina waxaa la yidhaahdaa abu cabdilaahi maxamed nasri alkhusaaci almirwasi bal fawqa sabciina toddobaatan bay ka korreeyaan buu idhi wa fi likliil ikliilka uu leeyahay xaakimna ana albucuusa colalku cadduhaa tiradoodu fawqa almi'a boqol bay ka sarreeyaan walam ajid ma helin buu yidhi sheekhu daa hadalkan boqolka dhaafinaya lisiwaahu cid aan xaakim ahaynoo ibtadaahu uu bilowday halka waxaynu ku dhammaynay bucuustii iyo khasawaadkii waxaynu gelaynaa kutaabtii wixii ka dambeeyey ilahay cilmi naafica siiyo camal saalix anlah inugu arsaaqo wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina moxamed subxaanaka allahuma bxamdika nashhad